waa laba iyo konton aayadood weeye alxaaqa waa magac ka mida ah magacyada uu leeyahay qiyaamuhu ama maalinta qiyaamuhu luqa ahaan waa ismu faacil weeye allah wuxuu idhi subxaanahu watacaala alxaaqa tan wa xaqiijinaysaa oo macnaa dhexdeeda uu ku daboobi doono ballanqaadka allaah wuu ballanqaaday awliyadiisa iyo ciqaabka ilaahay u diyaariyey kuwa cadowgiisa ah alxaaqa kaw xaqiisinaysaa maa maxay tahay amba waa maxay alxaaqa tan u xaqiisinaysaa maxay tahay wamaa maxaybaa adraaka ku ogeysiiyey adiga nebi muxammadow wamaa shaygeeda adraaka ku ogeysiiyey malxaaqa maa maxay tahay alxaaqa tan wa xaqiijinaysaa amba malxaaqa ta wa xaqiijinaysaa waxay tahay maxaa ku ogeysiiyey macnaa waa la weyneynaya kadabad waxay beenisay samuud reer samuud waxay beeniyeen iyo wacaada reer caadba waxay beeniyeen bilqaarica fii qalbiga garaacaysay macnaha qiyaamihii bay beeniyeen bilqaarica fii qalbiga garaacaysay bay beeniyeen macnaha qiyaamihii bay beeniyeen fa amaa samuud ayaga reer samuud fa uhlikuu waa la halaagay fa amaa samuud reer samuud fa uhlikuu waxaa lagu halaagay bidaaqiya ah, dabayshii xadaafay amba qaylo ayaa lagu halaagay asfayxa fa amaa samuudu fa uhlikuu waxaa lagu halaagay bidaaqiya ah, qaylo xadgudubtay baa lagu halaagay oo kaasi waa tafsiir weeye tafsiir kale ayaa wuxuu odhanayaa bidaaqiya ay bidduqyaani xadgudubkay la yimaadeen baa lagu halaagay bidduqyaan ayaa lagu halaagay amaba bidaaqiya bisababi daaqiya yacni koodii baaqiga ahaa ee xadgudbay daraadii baa lagu halaagay oo absaaqaya waa kii hasa gowracay laftiisa waa lagu fasira samuu waamaa caadun reer caadna fa uhlikuu waxaa lagu halaagay biriix dabayl baa lagu halaagay dabayshaasoo sarsarin dhabanaysa amba sarsar qabow saariga ayaa lagu halaagay dabayshaasoo caafiyatin qooqday xadgudubtay caafiya qooqday anaa sardhaafsay oo yacnii fallaado ah oo aada mooddo xooggeedu sidii ka fara baxday meelahay ku jirtay caafiyatin khaddaaftay kafara wuxuu ku salliday alleh haa dabayshaa ama dabayshaasoo ka sishe sakhara alla ku sallidhay haa dabayshaba calayhim ayaga korkooda uu ku salliday sabca layaali habeenno toddoba ah sabca layaalin habeenno toddoba ilaahay uu ku salliday iyo wa tamaaniyata ayaamin maalmo sideeda ilaahay uu ku salliday maalmahaas iyo habeenadaaso xusuumaa israacraacsan waa jamcu xaazin ismu faacil ma og tahay ah, allah wuxu uhi subxaana wa tamaaniyata ayaamin maalmo sideeda baa ilaahay ku salliday maalmaha iyo habeenadaasoo xusuumaa israacraacsan mutataabicaati waa israacraacsan amba xusuuma ah xusuuma ah, israacraacsan amaba karayda karid ayaa ilaahay subxaanahu watacaala markaa xasmiinta ku sameeyeen yacni qoomkaa ilaahay uu ku sallidhay subxaanahu watacaala fataraa waad arkaysaa alqawma duulkii baad arkaysaa waa kuwa ilaahay dabaysha ku sii daayay ee reer cad fataraahu waad aragtaa alqowma qowmkii ayaad arkaysaa fiihaa maalmahaas iyo habeenadaa dhexdooda sarcaa ayagoo la daadiyey baad arkaysaa sarcaa ayagoo la daadiyey ambadaasan baad arkaysaa waa sifa mushabbah aamaaraysay waa surca ayaa laga keenay markiin ma og tahay fiihaa habeenada iyo maalmaha dhexdooda arkaanba dabaysaasi sarcaa ayagoo la daadiyey qaasam waa samcu sariicin waa mayd oo quban yihi kaannahum xaal aada mooddo ayaabay daadsan yihiin kaannahum xaal aad mooddo acjaasu naklin timir tiridaheed aad mooddo acjaasu naklin timir tiridaheed aada mooddo timiradeed nufuusaasoo khaawiya daabatay khaawiyatin daadatay amada khaawiya horsasho ah laakiin waxaan dhuux lahayn oo kalaba ah khaawiya horsasho aanba khaawiya daadatay fahal taraa ma aragtaa lahum ayaga xaal ay u sugnaatay ma arkaysaa min baaqiya nof hadhay fahal taraa ma arkaysaa lahum ayaga xaalay u sugnaatay ma arkaysaa min baaqiya mid hadhay oo baaqi noqotay naf keliya oo nool miyaad aragtaa oo maya wa jaa'a waxa uu la yimi fircawnu fircawn wuxuu la yimi iyo waman duun qablahu isaga ka horeeyey oo kufriyey wuxuu la yimi waman qibalahuna waa la akriyaa qibalahu marka waa junuudiisii oo kii xaggiisa ka socday noqonayaan qibal waa minsahaatiis waman duul wuxuu la yimi qablahu isaga ku horeeyey iyo waalmu'tafikaatu kii halaagsantay amba halligantay waxay la yimaadeen bilkhaabica ah. jaf bay la yimaadeen alkhaabica ah oo qofku markuu dembiga u badheero ayaa la yidhaahdaa bilkhaabica ah. jaf bay la yimaadeen baa allah yidhi subxaanahu watacaala tacaala jaf iyo kufri bay la yimaadeen facasow markaa khaadadii buu ilaahay fasiray facasow way caasiyeen rasuula rabbihim rabbigood rasuulkiisa ayay caasiyeen dabadeed fa akhada wuu qabtay allah allah baa meesha ku jira faacilka faakhada wuu qabtay alleh hum ayaga akhada qabasho ayuu qabtay qabashadaasoo raadiya dheeraad ah daal ah qabasho aad u adag mayso akhada ayuu qabtay qabasho raadiya daran oo saayid ah raadiyatan macnaa aad u dheer ba uma siyaada ah ba ilaahay qabtay subxaana wa tacaala innaa anagu lammaa markay baqaa ay xadgudbeen oo markii biyaha samada iyo arladaba ilaahay ka keena xilligii nuuxe innaa annagu lammaa markay baqaa xadgudbeen almaa'u biyihii markay xadgudbeen xamalnaakum waanu idin qaadnay macnaa asalkii ila bini aadamka wixii ka dambeeyey nabiyullaahi nuux isagun bay ku abtirsanayaan xamalnaakum waanu idin qaadnay fi ljaariya xaalaad ku sugnaateen doonidii fi ljaariya xaalaad ku sugnaateen kii soconaysay ee qulqulaysay fa idaa nufika marka la afuufo linajcala maxaanu idiin qaadnay linajcala si aanu uga dhigno haa doonidaasi amba haa ficilka sidaasa oo ah inuu ilaahay awliyadiisa qaarna awliyadiisa badbaadiyey bini aadamkii intii xumaatayna uu rogay oo ficlada aynuu celinno amba linajcala si aanu uga dhigno haa doonidan lakum idinka si aanu idinkaga dhigno amba aanu idinkaga yeelno tadkiro waano tadkira waano si aanu idinkaga dhigno ayaanu sidaa u yeelnay wa iyo walitaciya inay xafido wa walitaciya iyo inay xafido haa dhacdadaasi amba keenidaasi ficladaasi udun dhegi inay xafido dhegtaasoo waaciya wax weelaysa waaciya waxweelaysa oo xasisa si ay maaragtay ugu cibro qaadato faidaa nufika marka la afuufo fi suuri suurta marka la afuufo nafka mar marka la afuufo amba nafkatun afuufid afuufidaasoo waaxidatun keli ah marka la afuufo oo waxumilat la qaado alardu arladana la qaado iyo waljibaalu buurahana la qaado ee fadugtakaa la burburiyo fadugtakaa la burburiyo dagta burburin dagtatan burburin waaxidatan keli ah fayowma-idin maalintaasi ay taasi dhacdo waqacad waxaa fici alwaaqicatu sii dhacaysay macnaha qiyaamihii iyo saacaddii baa dhici wainshaqat way dilbilaaci assamaa'u samaduna way dilbilaaci oo fa hiya samadu yowmaidin maalintaasi waa hiya mid taag daran weeye waa hiya tuntii taag daran weeye ay daciifa welis bay noqonaysaa amba waa kii laalaada ee faraqyale weeye indilaac baa ku dhacay markaasaa malaa'igta ay ka soo daadatay ay ka soo degtay saasoo kale ma arkaysaa sidaasoo dildilaaci walxaal bay samadu dildilaaci almalaku malaa'igtiina waa kisiya malaa'igtii oo dhami walmalaku malaa'igtiina calaa arjaa'ihaa gacalladeeda ay ku sugan yihiin waa jamcu raja calaa arjaa'ihaa haa samada gacalladeeda ay ku sugan yihin hareeraha falfal baa bacaya almalaku waa ismulkiinsi calaa arjaa'i samada hareeraheeda istaagayaan iyo adraafteeda iyo albaabadeeda ayay istaagayaan waxay eegayaan ahlulard ila falfal baa dhacayo iyo burbur markaasaa haysaanka iyo dawaqaada iyo isdhexmeeraysiga ayay eegayaan wayaxmilu waxa qaadi carsha rabbika rabbigaa carshigiisana fowqahum xaal uu hada cabsigaasi korkooda yowmaidin maalintaasi samaaniya sideed baa qaadi wayaxmilu waxaa sida amba qaadi doona carsha rabbika rabbigaa carshigiisa fowqahum xaal uu ahaaday siada cabsigaasi yowmaidin maalintaasi samaaniya sideed amaaniyatun sideed baa qaadi doona sideed ka koo malaa'igtaaba iyo sideed malagba ma arkaysa kuwaasa sidayabaa ilaahay subxaanau watacaala yowmaidin maalintaa tucraduun waa laydin bandhigi allah baa laydin bandhigayaa tucraduuna waa laydin bandhigaya laa takfaa xaalaanay qarsoomaynin amba laa takfaa ma qarsoomaan doonto minkum xaggiinna kuma qarsoomaan doonto khaafiya wax qarsooma shayba khaafiya mid qarsoontaaba shay qarsoomaya oo aan ilaahay ogsoonayn ma jiro khaafiya mid qarsoontaaba xag ilaahay subxaana wa tacaala ma jiri doonto laa takfa ma lidbi doonto maarag minkum xaggiinna xaalay ka ahaatay khaafiya mid lidiba anba qarsoonaata wax maanta qarsoomaya oo maalintaasi liddi karayaa ma jiro ee ilaahay waxbaba kama qarsoomaano fa amaa man qofka uu dadkiibaa intaas fa amaa man qof uutiya la siiyey kitaabahu kitaabkiisa qofka laga siiyey macnaha laga siiyo biyamiinihi midigtiisa qofka laga siiyo fayaquulu wuxuu odhan doonaa haa um qaada ay kodow haaum macnaa qaada waa ismu ficil amar weeye ay kodow qaada amba kaalaya iqra'uu akhriya kitaabiyah kitaabkaydan akhriya aadani waa halsfat waayo kitaabiya siyaada fadxeeda loo muusiya ayaa loo keenaa kitaabiya akhriya kitaabkaydan inii anigu danamtu waxaan yaqiinsaday ay ayqantu waxaan maleeyey maaha innii anigu danamtu waxaan yaqiinsaday annii anigu mulaaqin kii la kulmi inaan ahay mulaaqin kii la kulmi inaan ahay xisaabiya xisaabtayda fa huwa qofkaasi fii ciisha nolol buu ku sugnaaday noloshaasoo raadiya raalli ah yadiibaaba raalli ah amba raadiyatin ay mardiya laga raalli yahay isagii baa raalli ka noqonay fii janna janno ayuu ku sugnaaday caaliya daraysa caaliya daraysa ayuu ku sugnaaday quduufuhaa jannadaa midaheeda quduuf waa jamcu qudfin bikasri ilqaaf markaa waxaa jira alqadfu waalqidfu waalqidaafu ayaa kala duwan marka alqidfu hadii la yidhaahdo waa miruhu markay bisnaadaan maa yusnaa min asimaar baa la yidhahdaa alqidfu bikasri lqaafi alqidaafna waxaa la yidhahdaa xilligu midhaha ay go-aan waa xilli alqidaaf waa xilligaa midhaha ay bislaadaan ee la goosto alqadfuna waxaa la yidhaahdaa goosashada laftigeeda oo mastarkii weeye quduufuhaa jannada midhaheedu daaniya kuwa dhawaaday weeye daaniyatun kuwa dhow weeye kuwii dhawaaday macnaha mid walba way u dhow yihiin mid siifa iyo mid tooga iyo mid fadhiya waxaa lagu odhanayaa kuluu cuna washarabuu cadda kanay aklan cunid cuna iyo wa shurbaa cabid cunistaas iyo cabiddaasoo a ah aan furxaan lahay tajhiir iyo tanqiis lagumana marjado xanuun iyo dhibaatona lagama qaado ajalan cunaa iyo wasirbaa shirba cabid harii'a aan turxaan lahayn iyo dhibaato bimaa kii sababtiisa ku cuna bimaa bisababimaa kii sababtiisa ku cuna aslaftum aada horu marsateen fi l ayaami maalmihii alkhaaliya tegey manaa ayaamihii adduunyada macnaa kuwaa ku cunabaa ilaahay lagu camalkii wanaagsanaa fi layaami maalmihii alkhaaliya tegay kuwaa ku cunabaa ilaahay yidhi subxaanau watacaala oo camalkaad adduunyada samaysteen ku cuna wa amaa ha yeeshe man uutiya qofka laga siiyo kitaabahu kitaabkiisa bishimaalihi bidixdiisa fayaquul wuxuu odhan doonaa yaa laytanii alla guuldarradayda ee lam uuta la ima siiyeena sidaas oo odhanaysa lam uuta la ima siiyeena kitaabiya kitaabkaygaba la ima siiyeenaba alla maxaa la ii siiye saasa ka dhigan lam uuta la imaba siiyeena kitaabiya kitaabkayga markaa masuul buu ku sinaysan yahay walam adri madaan ogaadeenaa waa faacil walam adri mabaan ogaadeena maa waxay tahay xisaabiya xisaabtayda yaa layta qowmamadayda e amba yaa layta qowmamadayda e haa dhimashadaydii hore eena hor isoo dhintay kaanad may ahaato dhimashadaasi alqaadiya kii jartay nolow dambaba waa maxay nolol dhimashadan dhintay noloshan ka daba timi yaa laysa qowmamadayda ee haa dhimashadaydii hore oo aan dhintay kaanat may ahaato alqaadiya mid sartay nolol dambaba noloshan dambaba xaggee iiga timi maa agnaa waxba kamuu tarin amba maa maxaybaa agnaa uu ka taray cannii aniga xaggayga maaliya maalkaydi waxba kamuu tarin halaka wuu halaagsamay canii aniga xaggayga wuu ka halaagsamay sulbaaniya awoodaydi sulbaaniya awoodaydi iyo baawarkaygiba waa u lumay markuu intaa calaacalay ayaa allah muxuu yidhi subxaanahu watacaala khuduu qabta qabtadaa ilaahay yidhi faulluuhu silsiladeeya faulluuh silsiladeeya uma dabadeed markaad silsiladaysaan salluu geliya hu isaga aljaxiim mafcuulkii labaadii khuduuhu qabxa malaa'igta baa loo maraya zabaaniyadii fagulluuhu xidhxidha ka tiinadeeya silsiladeeya uma dabadeed salluu geliya hu isaga aljaxiima jaxiimo geliya uma dabadeed fii silsila silsilad dhexdeed silsiladaasoo darcuhaa erarkeedu sabcuuna uu yahay toddobaatan diraaxaa xagga dhudhunka faslukuuhu geliya isagoo silsiladii la dhex geliyey maarkasa beedbaa lagaasiinaya uma dabadeed sii silsila silsilad dhexdeed silsiladaasoo warcuhaa dararkeedu sabcuuna uu yahay toddobaatan uu yahay diraaca xagga dhudhunka waa alashay wax lagu qiyaaso amba ka noqda mid kale ee faslukuu geliyahu isaga maxaa cadaabkan uu ku mutay inahu isagu kaana wuxuu ahaa laa yu'minu kii aan rumayn billaahi alleh allaha alcadiimi weyn muu rumayn jirin baa ilaahay subxaana watacaala walaa yaxubu kumanuu baraarujin amba kumuu tirtirsiyin walaa yaxubu kumuu tirtirsiyi jirin dabka ama calaa acaami lmiskiin miskiinka cuntasiintiisa calaa acaami lmiskiin miskiinka cuntasiintiisa falaysa umay ahaanin falaysa uma ah falaysa uma ahaanin lahu isaga alyawma maanta haahunaa halkan xamiin qaraabo iyo sakeey xamiin yulxisaahi halkan maanta uguma sugnaanin walaa dacaam cuntana halkan uguma sugnaanin ilaa min gisliin milil mooyaane isliin waa ficnihi ma arkaysaa alqislu waxaa la yidhaahdaa nabarka marka la tuusiyo dhaycaanka ka soo booda ayaa layidhahda way gubanayaan ilaa min gisliin milil dhaycaan mooyaane cunta ugumay sugnaanay dacaamka gisliinkaas haddana cunu yahay laa yaakuluhu aanay cunaynin ila alkhaadicuuna kuwa dembiga u bareeray mooyaane ila alkhaadicuun kuwaasun baa cunaya falaa uqsim waan dhaartay baa laydhahaa falaa uqsimu waxaan ku dhaaranaya bimaa waxbaan ku dhaaranaya tubsiruuna aada arkaysaan waxaad aragtaan baan ku dhaaranaya wamaa waxbaan ku dhaaranayaa laa tubsiruuna aydaan arkaynin waxaad arkaysaan iyo waxay arkeenba waan ku dhaartaye inahu qur'aankani laqowlu rasuulin rasuul hadalkii weeye oo rasuulkaasoo kariimin wanaagsan haddaba qur-aankii maxaa loogu tiiriyey rasuulka waa calaa jihati tabliiq waa gaarsiinta soo dhiididda isaga loo soo dhiibay weeye rasuulkana amba jirida ha noqdo amba moxamedba ha noqdo e eh. wamaa huwa ma ahaanin qur'aankani biqowli shaacir mid gabayaaya amba mid gabiya hadalkii wamaa huwa maaha min biqawli shaacirin mid hadalkiisa maaha qaliilan maa tu'minuun ay tu'minuuna waxaad rumaynaysaan alle iimaanan rumayn baad rumaynaysaan rumayntaasoo qaliilan maa yar oo yar haddaba iimaanka nimanka loo sugayaa muxuu yahay culimada qaarkood waxay leeyihiin waa iqraarka ay qur-aanka dhibka rubuubiyaan qolyada kalena waxay leeyihiin maya waa nafyi un nafyi macnaha iimaanba malihidu iyo kuwa la rumaysan nafyidu tu'minuuna waxaad rumaynaysaan waxaa laygu faray iimaana rumayn rumayntaasoo qaliilan maa yar oo yar walaa biqowli kaahin mid faaliya qowlkiina ma ahaanin kitaabkani walaa biqowli kaahinin mid faaliya hadalkiina ma ahaanin qaliilan maa tadakkaruun ay tadakarina waad waansantaan tadakuran waansamid waansamidaasoo qaliilan maa yar oo yar aan rabo magan waansintaanta tanziilun huwa kitaabkan qur-aankan tanziilun waa khabare mushebahaynu qadaranayo mid laga soo dejiye weeye baseedamaa min rabbi alcaalamiin min rabbi alcaalamiin caalamka rabbigii xaggiisa ayaa laga soo dejiyeyba allah subxaana walow taqawala hadduu ku abuuran lahaa neg ataqawul waxaa la yidhaahdaa atakallufu bilqowli qofku inuu hadalka isku kallifo oo hadal aanu isagu uu maaragta been abuurasho ah uu sameeyo walow taqawala hadduu ku samaysan lahaa amba uu ka seegi lahaa calaynaa korkayada bacda alaqaawiil hadallada qaarkood bacda alaqaawiil hadallada qaarkood la akhadnaa waanu qaban lahay minhu isaga ninkaas fila ah minhu isaga ayaanu qaban lahay bilyamiin midigta ayaanu ku qaban lahay bilyamiin midigta ayaanu ku qaban lahay yani liannahaa ashaddu fi lbabshi amba bilyamiin isaga ayaanu midigta qaban lahay waa tafsiir ibn jariira dabari uu soo raray uma dabadeed markaanu midigta ku qabanno laqadacnaa waanu tari lahay minhu isaga waxaanu goyn lahay alwatiin halgowlaha wadnaha alwatiin oo wadnaha garkiisa ayaanu tari lahay alwatiin halgowlaha wadnaha ayaanu tari lahay famaa minkum min axadin ninkaas axadkaa balka dhig khabarkii maadan yacmalu caamil laysa xaajisiina xaajisiinagaana sabarkaynu ridaynaa minsimka waynu xaalaynaynaa xamiga waanu ku tacalluqinayna famaa min axadin ay famaa axadun ninkaas ah famaa axadun qof ma ahaanin famaa axadun qof ma ahaanin minkum xaal uu idinka idinka mid yahay axadkaasi xaajisiina kii naga hortoogsada sabarka xaajiziina kii naga horjeegsada canhu ay can hada الnabiy hadduu iskulaha la iman lahaa wainahu qur'aankani latadkira waana weeye yuu waana uu yahay lilmuttaqiin kuwa allahooda ka baqa subxaana wainaa anagu lanaclamu waanu ogsoonnahay macnaa waanu ognahay anna minkum idinka inay idinka mid yihiin mukadibiin kuwa xaqa beeniya wainaa anagu lanaclamu waxaanu ogsoonnahay أن mukabiriina kuwa khaqa beeniyaa minkum idinka inaydu ka mid yihiin wa inahu qur'aankani la xasra qoomamo weeye maalinta qiyaamaha la xasra waa qoomamo ayuu ku yahay cala alkaafiriin kuwa gaaloobay wa inahu qur'aankani laxaqu lyaqiin yaqiin xaqu lyaqiini ay macnaa waa yaqiin xaqa oo dhawla xaqa lyaqiin yaqiin xaqigi waxa ay xaqiiqadii ma arkaysa alkhabaru sidqi alxaq lyaqiin fasabbix tasbiixsa nebiyow oo nasah bismi rabbika rabbigaa magiciisa rabbiga alcadiimi weyn suurat lmucaariji mucaarijta waxaa la yidhahdaa sallaamadaa la yidhaahdaa makiya weeye aayaadkeedu waa afar iyo afartan aayadood weeye allah wuxuu hi subxaanahu wataaala sa'ala waxa uu u yeedhay amba wuxuu degdegsaday istacjala qaadaasad garanaysa ma og tahay waayo nimankan mushrikiinta ah iyagoo fogaysanaya cadaab allaba inuu dhacayo ayaa odhan jireen dee ilaahay ou nagu soo daadi naar allahuma in kaana haada huwa alxaqa min cindik faandir calayna xijaarata min asamaa ay itinaa bicadaabin aliim markaa sa'ala bimacnaa dacaa oo isfacjalay noqonaysa sa'ala wuxuu bariyey alla saa'ilun mid baryootamaa wuxuu alla weydiistay bicadaaba cadaab buu alla weydiistay amba sa'ala wuxuu su'aalay saa'ilun mid wax su'aalaa bicadaabin ay can cadaabin buu su'aalay oo baabaniga saasana bicadaabin ay can cadaabin amba bicadaaba cadaab buu alla baryaa cadaabkaasoo waa dhci dhici doono lilkaafiriina cala alkaafiriin kuwa kaafiriinta a dushooda ku dhici doono kaafiriinta a korkooda ku dhici doono cadaabkaasoo laysa u ahaanin daafic mid hortegsada ahad mid hortaysadaaba aanu ahaanin cadaabkaasoo min allahi waa kicinka ka cadaabkaasoo min allah alla xaggiisa ka dhici doona amba min allahi alla xaggiisa aan laga hortaysanaynin allaha mada u saaxiibka ahaa amba darajaadkada lilmacaarib allaha u saaxiibka ahaa isagu macaaribka iska leh subxaanahu watacaala ma almacaarij ayuu maaragta allah leey marka dad darajaad bay culamada qaarkood ku fakareen allah oo darajaadka u saaxiibka ah ama bilmacaariji sarraynta iyo sarraynta ay bilculuwi waalfaadil way ku fasireen mujaahid oo kale wuxuu leeyay bilmacaariji sallaanada ay macaarij asamaa u saaxiibka ahaa qataada oo kale bilmacaariji qabaaisha u saaxiibka ahaa iyo nicmadaba way kortaa almalaa'ikatu malaa'igtu waxay fanataa way u baxdaa iyo waruuxu haddaba arruux waa malakun min almalaa'ika waa jibriil markaa wuxuu noqonayaa altakfiifu bacda atacmiimi isagoo malaa'igta ku jira ayaa gaar haddana loo xusay waa jibriil waa baabka ay yidhaahdaan baabu min cadfi alkhaasi ayaa la yidhaahdaa waxa kaloo iska dhici karta ismigani inuu yahay jinsi liarwaaxi bani aadam oo dadka xunna waa laga soo celiyaa ta kalena ma arkaysaa way tagtaa markaa ruux bay iskaga fasirtihiin waruuxu tacrusu kor bay u baxdaa almalaa'ikatu malaa'igta iyo waruuxuba ilayhi ila allah alle xaggiisa subxaanahu wa tacaala fii yowmin maalin bay kor u baxdaa yoomka oo kaana uu ahaaday miqdaaruhu qadarkiisu

iyo maalmaha kale ee kunka masanadood ilaahay uu ku tilmaamay way kala duwan yihiin afar tafsiir buu leeyahay qowl wuxuu odhanayaa waa masaafada oo masalan arlada isha carshiga iyo udhaxaysa dhulka halka ugu hooseysa asfali saafiliin masaafaday ku jiraan ayaa intaas ah asfali saafiliinkuna waa qaraaru lardi saabica todobada dhulka ugu hooseeya dintiisa ilaala maaragtay carshiga masiirada loo eegaa waxa weeye in konton kun oo sannadood bay noqonaysaa bay yidhaahdeen culimada qaarkood waa qowl qariiba ayay culimada qaarkood ay ku tilmaameen qowl kale ayaa odhanaya waa adduyada adduunyada jirto oo markaas watankii kula sannadood cimriga adduyada weeyaan oo inay tahayba garan mayno kaloo isoo tagtay isoo harsan qowl isagana ay mufasiriinta qaarkood ay soo rareen qowlka afraad wuxuu odhanayaa waa maalinta yowma alqiyaamaha oo calaa xasabi xaali innaas ayuu ugu kala dheeraanayaa amba ugu kala yaraanayaa way yidhaahdeen way tafsiir ragii hore idinku soo maray qowlka raasixi inuu yahay masaafadan inay tahay alada halka ugu hooseysa ilaa xagga sare malaa'igta tukanayso meel aanay dhaafi karin baa jira ilaa halkaas ayaa qadarkeedu noqonayaa konka kun ee sanadood fasbir sabir nebi muxammadow sabraa sabir sabirka oo jamiila wanaagsan inahum kuwan mushrikiinta ahi yarawna waxay u arkayaan hu yoomkaasi amba cadaabka waxay u arkayaan baciidaa wax fog oo madhacda ah bay u arkayaan wanaraa anana waahay ogsoonnahay hu cadaabkaasi qariibaa inuu dal yahay baanu ogsoonnahay yowma maalin buu dhici wuxuu ku tacalluqayaa ma og bicadaabin waaqic yowma maalin buu dhici doonaa cadaabkaasi takuunu ay noqon doonto assamaa'u samadu ay noqon doonto kalmuhli naxaas oo kale amba kalmuhli huugo oo kale saliidda marka la miiro huugada hadha iyo gufurka weeye kalmuhli huugo oo kale ay noqon doonto maalintaasuu dhici oo watakuunu ay noqon doonto aljibaalu buuruhuna ay noqon doonaan kalcihni dhogor oo kale dhogorniba kale kala duwan oo waxay naqaana qaar waa buura cafcaf qaar baa cadcad qaar marka alcihni waxaa la ydhahdaa suufka marka la mariyo weliba sifaaq ah ambarintiga kalcihni dhogor oo kale ay noqon doonto laa yas'alu ma waraysan doono xamiimun mid sokeeyo ahi ma waraysan doono xamiima mid ehelkiisa ah faqaraabadiisa ah waxba weydiin maayo wakalow muxuu waraysan lahayen miyaanu arkay maya yubastaruunahum waa laystusi doonaa yubastaruunahum waa laystusi iyagoo is arkaya ayaanay haddana iswaraysanayn yawaddu wuxuu jeclaan doonaa wuxuu tamaniy yawaddu wuxuu jeclaan almujrimu ka dambiilaha ee kufriya wuxuu tamaniyi low yaftadi lowdan waa xadlmastar ma ogtahay low yaftadi ay an yaftadiya inuu iskaga furto ayuu tamaniyi min cadaabi yowmiidin min cadaabi yowmiidin maalinta cadaabkeeda inuu iskaga furto bibaniihi inamadiisa iyo wa saaxibatihi haweenaydiisa iyo wa akiihi walaalkii iyo wafasiilatihi iyo reerkooda in iskaga fasirto cashiiradiisa iyo wafasiilatihi in iskaga furto cashiiradiisa allatii fasiiladii amba qabiilkii tu'wiihi uu u ciirsan jiray tu'wiihi soo dhoweyn jirtay dheh iyadaa faacilka ah qof cashiiradii amba qabiilkii tu'wiih isaga soo dhoweyn jirtay ee maaragtay taageeri jirtay inuu iskaga furto ayuu tamaniyi waman uu iskaga furto waman inuu iskaga furto fil ardi arlada ku sugan jamiica dhammuunba waxaasoo dhanba cadaabka inuu iskaga furto ayuu samanihi doonaa humma dabadeed yunjii uu badbaadiyo alistidaa'u ayaa faacilka ah humma dabadeed yunjii uu badbaadiyo isfurashadaasi alistidaa'u isfurashadaasi ay badbaadiso isaga isaga inay badbaadiso taasay jeclaan kalaa mabacda wey kalaa waa mabacda ma dhacay inahaa naarkani ladaa wey mid ololaysa wey ilaahay naarkuu sifaynaya waa shiddatu xariha waa siday u kulu tahay inahaa naarku ladaa mid ololaysa wey way ololaysa nazaaca kii diirasho badan weeye nazaaca kii diirasho badan weeye lishawaa xubnaha faraha iyo lugaha ayay karkaraysaa amaba lishawa farwejiga madaxa iyo saanta wejiga ku jirta ayay shiilaysaa lishawa saanta najaacatii diirasho badan weeye lishawa jirka aljuruudu walhaan maskaxdayay la soo baxaysaa abraaftana waa la yidhahdaa sida xubna lugaha iyo gacmaha iyo wixii lamid shay walba way gubaysaa tabicu waxay u yeedhi xaalayba odhan tabicu waxay u yeedhaa man abdaa mid dabar jeediyey oo watawallaa jeestay oo alla guban waayey ayay u yeedhi oo wajamaca kulmiyey maalkiisa oo fa awcaa guntay yeereeyey fa awcaa sadaqada bixin maayo allah wuxuu subxaana watacaala saasuu yidhi hebel la bawaraysan walciyaadu billah ina alinsaana ka dadka ah dadba siduu u badan yahay asalkii ilaahay cidduu ka reebo mooyaane ina alinsaana kii dadka ahaa khuliqa waa la abuuray haluuca xaal uu yahay kii maaragtay werwer badan halac oo qofku maaragtay inuu yahay qof iska werwersano maaragtay iska baqa badan haluuca xaal uu yahay kii werwer badan baa la abuuray calaacal badan idaa massa hadduu taabto hu qofka asharu shar hadduu taabto jazuuca kii argagax badan weeye jazuuca kii arjajax badan way marka tartaabto waidaa massa markuu taabtahu dadka alkhayru khayr hadduu taabto manuuca kii diidid badan weeye ee aan waxba bixin ila almusalliina ila almusalliina kuwa tukada mooyaan wa almu'miniin ila almusalliin wa almu'miniin oo kuwa tukanaya waa kuwii rasuulku tilmaamayay arrinka qofka muuminka inuu yahay wax la yaad oo qofka muminka hadday dhibaata ay ku dhacdan sabir badan weeye haddii uu nicmo helana waa mid ilaahay ugu shukriya markaasaa ilaahay sifaynaya aladiina musalliintaase hum ayagu calىa salaatihim salaadahooda daa'imuun aladiina musalliintaase hum ayagu daa'imuuna daa'ima calىa salaatihim salaadahooda waaladiina musalliintaasoo xaqun xaq uu ku sugnaaday waaladiina musaliintaasoo fii amwaalihim xoolahooda uu ku sugnaaday xaqun xaq xaqaasoo macluumun la yaqaanaa lisaa'ili ka wax weydiisanaya ugu sugnaaday iyo waalmaxruum ka la qadiyey ee aan la garanaynin isaga oo baahan waalmaxruum iyo ka la qadiyo ee layska dhaafo cinaa wax weydiisana waaladiina musalliintaaso yusabbiquuna rumaynaya yusabbiquuna rumaynaya biyowmi ddiin abaalmarinta yowmkeeda addiinu aljashaa biyowmi ddiini abaalmarinta yowmkeeda rumaynaya waaladiina musalliintaasoo hum ayagu mushfiquuna kuwii ka baqa ah ka cabsanaya ah min cadaabi rabbihim rabbigood cadaabkiisa waaladiina musalliintaasoo hum ayagu min cadaabi rabbihim rabbigood cadaabkiisa mushfiquuna kuwii ka baqaya ah mushfiqiinta waa qabarkii ma og tahay ina cadaaba rabbihim rabbigood cadaabkiisu hayru ma'muun mid laga aamin yahay qaybkii wey waa mid aan laga aamin noqon ina cadaaba rabbihim ina cadaaba rabbihim rabbigood cadaabkiisu hayru ma'muunin mid laga aamin noqdo oo laga badbaado kayrkii weeye macnaa lagama badbaado oo kama badbaadaan kuwa mutay waaladiina musalliintaasoo hum ayagu lifuruujihim xidnahooda taranka xaafiduuna ilaaliya oo wax walba ka ilaaliya ilaa calaa aswaajihim haweenkooda mooyaane ow amase maa kuwii mooyaane malakat ay yeelatay aymaanuhum midigahooda habla addoomma ay haystaan ama haween addoomma ay leeyihiin mooyaan fa inahum ayagu hadday kuwaa ka ilaalin waayaan haweenaydiisa iyo addoontiisa fa inahum kuwa noocani hayru maluumiin kuwa la canaanan doono amba la dagaalayo qayrkood weeye hayru maluumiin waa kuwa aan la dagaalayn faman ibtaqaa qofka doona haddaba faman ibtaqaa qofka doona waraa'a daalika kuwaa la soo sheegay cid aan ahayn haweenka iyo addoonta waraa'a daalika kuwaa la soo sheegay cid aan ahayn cidda doonata ee xumaan iyo sino iyo wax la mida fa ulaa'ika kuwaasi hum ayagu alcaaduun kuwa xadgudba weeye alcaaduun waa kuwa xadgudba weeye waaladiina musalliintaasoo hum ayagu liamaanaatihim amaanooyinkooda lagu aaminay iyo cahdihim ballamadoodaa raacuuna ilaaliya waaladiina musalliintaasoo hum ayagu raacuuna kuwii ilaaliya ah liamaanaatihim amaanooyinkooda lagu aaminay iyo wacahdihim alla nageedaba waaladiina muuminiinta musalliintaasoo qaa'imuuna ooga oo u kaca bishahaadaatihim markhaatiyadooda aandaragga damaaratay furaw bishahaadaatihim markhaatiyadood qaa'imuuna kuwo u ooga ah waaladiina musalliintaasoo hum ayagu calaa salaatihim salaadahooda yuxaafiduuna ilaaliya yuxaafiduuna ilaalinaya ulaa'ika kuwaasi fii jannaad jannooyin bay ku sugnaadeen mukramuun kuwa la maamuusi doono oo la sharti doono wey ee famaa maxaybaa istifaamtaa sidaayaaka dhig loonka xagga raaci kitaabo rasmiga qur-aanka musxafka inuu ku kala go-an yahay liladiina duulaanku la socdaa famaha maxaydaa liladiina kuwii u sugnaaday liladiina kuwii u sugnaaday kafaruu gaaloobay kuwaa maxaa u sugnaaday maxaasu dhacay kaa'iniina xaal ay ahaadeen qibalaka dhinacaad ay agtaada joogaan muhdiiciina xaal ay yihiin kuwii degdegaya xaale haddaan muhdiiciin xaal ay yihiin kuwii madaxa taagaya canilyamiini xaalay ahaadeen dhinacaaga midig iyo wa canilishimaali dhinacaaga bidix aaaa maxay yihin alxisiin waalxasbu min annaas can yamiini washimaali qaribiin maarmac walba iyo warasuulkotooda ayaa haddana istihzaa samaynayaan allah wuxuuli subxaanahu watacaala ayadmacu ma wuxuu rajaynaya ayadmacu ma wuxuu damcaya rajaynaya kullu mri'in shafsi waliba kullu mri'in shafsi waliba oo minhum ayaga ka midima wuxuu rajaynayaa an yudkala in la gelin doono jannata naciim naciimo jannadeeda in la gelin doono markaasuu rajaynaya kallaa mamacday inaa annagu khalaqnaa waanu abuuray hum ayaga mimaa kii baanu ka abuuray mimaa wixii baanu ka abuuray yaclamuuna ay garanayaan oo biyo yarkamaanaan abuurin sumaay leeyihin maxay waxay garanayaan baanu ka abuuray amba imaa anagoo markaa mima yaclamuun mima yaclamuun waa munida laftigeeda bay noqonaysaa amba waxaa tidhaahdaa imaa annagu khalaqnaa waanu abuuray hum ayaga mima kii u abuuray yaclamuuna ay garanayaan min cibaada cibaadaan u abuuray marka cibaadadiiba ka tegey falaa uqsimu waxaan ku dhaaranayaaba alla falaa uqsimu waan qaaranayaaye biraddi almashaariqi qorax ka soo baxyada raddigiisa ayaan ku dhaaranaya waayo subxa albaqrax meelba ka soo baxaysa horkala kulciyey biraddi almashaariqi qorax ka soo baxyada walmagari walmagaari qoraxu baxyada rabbiga ayaan ku dhaaranaya annagu laqaadiruuna kuwi karadaana calaa an nubadila inaanu ku bedelo ma ayaanu karaa calaa an nubadila inaanu ku deersanno khayraa kuwa ka khayr badan minhum ayaga wamaa naxnu maamaan ahaanin bimasbuuqiin kuwa laga baxsado maamaan ahaanin ba subana taala ee sagar ka tag nebi maxamedo hum ayaga yakuudu hadda baashaan baabilkooda ah wayalcabu ha cayaaraan xataa yulaaquu intay kala kulmayaan yowmahum maalintooda intay kala kulmayaan alladii yoomka yuucaduuna looyagu ha yoma intay kala kulmayaan kabedel yoma intay kala kulmayaan min alasbaas xububaha waasakisadii xabaala ay kasoo bixi doonaan siraaca xaalow intuu dankadayo kaannahum xaal aad moodana ay ka soo bixi doonaan ilaa nusubin yool meel loo camiray ilaa nusubin yool amba meel wax lagu caabudo yuufideedkii ku yaacaya ee ku degdegaya waa meel wax looga taagay amba ay caabudayaan iyo wax la mida kaannahum xaal ay moodana yaaci doonaan ilaa nusubin wax la taagay amba la dhisay amba yool yuusiduuna kuwii u degdegaya u yaacaya khaashica xaalay tahayna u yaacaya tay kusucsan tahay absaara tarhaquhum waxa dadi doona waxa qarin doona amba dabooli doona dilla dulli baa dabooli doona daalika kaasina alyowmu weeye alladii yoomka kaanay ahaye yuucaduuna kuwii loo yabo bismi illahi araxmaan raxiim suuratu nuux makiya aayaadkeedu waa sideed iyo labaatan aayadood inaa annaga ayaa arsalnaa diray ina anagu arsalnaa waxaanu diray nuuxaa baanu diray ilaa qowmihi baanu u diray an andir udin qowmaka u dig min qabli an yaatiyahum intaanu u imanin horteed uga dig cadaabun cadaab intaanu u imanin cadaabko aliimun ay muulin u qaala wuxuu idhi markaa nuux yaa qowmi qowmkayow inii anigu lakum waxaan idiin ahay nadiirun mid mubiin oo digiddiisu ay caddahay an icbudu allaah ey icbuduu caabuda allah alla caabuda wasaquuh alla ka baqa wa abiicuunii adeeca waqfiruu dhaafi lakum idinka min dunuubikum dembiyadiinna ayuu alla dhaafi wayu-akhirkum wuu idiin taagin ilaa ajal muddo ayuu idiin taagin ajalka oo musamma la magacaabay ina ajal allah ilaahay muddaynkiisu amba ajalka rabbi qoray idaa jaa'a markuu yimaado ajalkaasi laa yu'akharu lama digdhigo low kuntum haddaad ahaan lahaydeen taclamuuna kuwa ogsoon ilaahay subxaanahu watacaala ciqaabkiisa waxaad u degdegi lahayn daacada ilaahay qaala wuxuu wuxuuhi rabbi rabbigayow innii anigu dacawtu waanu yeedhay qawmii baanu yeedhay laylan habeen iyo wanahaara maalinba kan ayaa daaci ah waxa kale dhow maaragtay falam yasidhum uma kordhinin ducaa'ii qayladaydi iyo yeedhmadaydi ilaa firaaraa carag mooyaane wa innii anigu kullamaa mar alla marka dacawtuhum aan u yeedho litakfira si aad ugu dhaafto lahum ayada jacaluu waxay geliyaan amba a yeelaan asaabicahum farahooda fii aadaanihim bay geliyaan dhayahay faraha geliyaan waistakshaaw waxay isku dadaan siyaabahum maryahooda ayay isku dadaanoo haboobtaan wa asaruu kufriga ayay daa'imaan wastakbaruu way kibraan istikbaara kibrin oo maaragtay isa sarraysiin bay isa sarraysiiyaan uma dabada inii dacawtuhum waan u yeedhay jihaaraa si cad baan ugu yeedhay uma haddana inii anigu aclantu waan u muujiyey lahum ayaga xaqiiqada wa asrartu waan u ku siraystay dacwadii lahum ayaga israaraa ku siraystay faqultu waxaan ku idhi istakfiruu rabbakum rabbigiin dembi dhaaf weydiista innahu rabbi kaana wuxuu ahaaday yahayna kafaaraa ilaaha dembi dhaafka badana irsil waa maaragtay istikfaarta jawaabteeda istakfiruuda ma og yursil wuu biri assamaa'a samada ayuu alla ku soo diri calaykum korkiinna midraara xaal ay tahay tii dararsan midraara xaal ay tahay tii dararsan hadda midraara xaal ay tahay tii israacraacsan iska sii daba horta wayumdidkum wuxuu idiin siyaadin biamwaal xoolo ayuu idiin siyaadin iyo wabaninaynamo wayajcal wuxuu yeeli lakum idinka wuxuu idiin yeeli jannaatin buu idiin yeeli wayajcal wuxuu yeeli lakum idinka anhaaraa togag maa lakum maxaa idiin sugnaaday oo laa tarjuuna aydaan ugu rajaynaynin amba aydaan uga baqaynin lilaahi xaal ay u sugnaatay xaale waqaaraa weynayn ilaahay low maa lakum maa maxaybaa lakum idinka idiin sugnaaday laa tarjuuna haddaad doonto jumlada xaale oo laa tarjuuna aydaan uga baqaynin maaragtay lilaahi xaal ay u sugnaatay waqaaraa weynayn ambaba cadamada weynaanta ilaahay maxaydaan uga baqaynin alcadama ilaahay weynaantiisa maxaydaan uga baqaynin walxaal qad khalaqakum ilaaha idin abuuray idinka abuuray adwaara marxalado hadda xaaladaad maraysan mar aad deefiin mar aad intirtiin adwaara xaalaasi alam tarow miyaanidaan arkayn alam tarow miyaydaan arkaynin kayfa khalaqa allaahu alla siduu u abuuray sabca samaawaati samooyin toddoba ah dibaaqa oo dabaqyo ah iskaldaboola kala sareeya dibaaqa oo iskadaba oo kala sareeya wa jacala wuxuu yeelay alle alqamara dayax baa wuxuu alla yeelay wajacala inuu yaani arkayni kayfa khalaqa allahu suu alla u abuuray sabca samaawaati dibaaqa wa jacala u yeelay alqamara dayaxana fiihinna samooyinka dhexdooda nuura alla uga dhigay wa jacala uga yeelay ashamsa qoraxda siraaja isiin wallaahu alle ayaa anbatakum idinka abuuray amba idinka soo saaray min alardi arlada xaggeeda nabaatan soo saarid maskarka ayaa laga xadfay sawaa'idi inbaatan halkii la odhan lahaa mafciil baad ka dhigi kartaayo waxaad odhan kartaa wallaahu alle ambatakum wuxuu idinka soo saaray min alardi arlada xaggeeda wuxuu idinka soo saaray nabaatan nabaat geedo ayaa ilaaha idinka soo saaray marka mafcuul weeye ee maskar maaha uma yuciidukum ilaahay wuu idinku celin doonaa haddana fiihaa arlada dhexdeeda wayukrijukum wuu idinka soo saari doonaa ikraaja ee mastarka sigiisiiya ikraaja soo saarid ayaa ilaahay idinka soo saari doona wallaahu alla jacala wuxuu yeelay lakum idinka alarda idinka yeelay bisaaba gogol ayaa ilaahay idinka dhigay litaslikuu si aad u qaadaan litaslikuu si aad u qaadaan amba aad u martaan minhaa arlada xaggeeda subulaa jidad amba waddooyinkeeda aad u martaan hijaaja waasica oo fidsan qaala wuxuu hi nuuxun sagaal boqol iyo konton sanadood dhex taagan yahay qaala nuux nuuxu wuxuu yidhi rabbi rabbigayow innahum ayagoo casawnii way caasiyeen watabacuu waxay raaceen man mid bay raaceen lam yazid aanu u siyaadin minhu isaga mankaba maaluhu maalkiisu aanu u siyaadin iyo wa waladuhu waladkiisu toona ilaa khasaara khasaare mooye wax kalabaan ka macaasin wamakaruu way ishirqooleen buu leeyahay aniga iyo xaqaba makran shirqoolid shirqooliddaasoo kubbaara weyn faqaaluu waxay yidhaahdeen ee iyaga qaarkoodba qaarka kale ku yidhaahdeen laa tadarunna ha ka tegina aalihatakum ilaahyadiinna ha ka tegina uu idinka yeedhay walaa tadarunna ha ka tegina waddan ninka la yidhaahdo sanamka la yidhaahdo walaa suwaaca ha ka tegina walaa yaquusa ha ka tegina wayacuuqa ha ka tegina waa nasra haka tegina dadkan iyagoona isagoo saalixiinay ahaayeen kaanuu qowma saalixiina aadam iyo nuux bay u dhexeeyeen muddadu markay dheeraatay ayaa sidaa xabaalaha loogu dulmeeraysanayo markii dambeba isu bedeleen wax la caabudo marka midba waxba u ekaysiiyeene waa asmaa sida saxiixa magacyo weeye waddan haka tegina ka walaa suwaca haka tegina walaa yaquuf magacyo wayacuuqa wanasra waqad adalluu waxay lumiyeen baa alla yidhi kasiira in badan bay lumiyeen baa nabiyullaahi nuux yidhi ilaahay oo in badan bay lumiyeen walaa tasid ha u siyaadinin addaalimiina kuwa daalimiintaa ilaa dalaalaa baadinimo mooyaane mimaa kii dartii maadaasi waa tacliiliya mimaa kii daraadi mimaa khabiicaatihim dembifalidooda daraaddeed ay min ajli saa dheh mimaa khabiicaatihim dembiyadooda daraaddeed ajli asligeed ayaa uqriquu loo qarqiyey fa udkhiluu waxaa la geliyey naarabaa la geliyey falam yajiduu may helin lahum ay lianfusihim umay helin min duuni illaahi alla sakadii ansaara idu gargaarta mimaa khabii'aatihim dembiyaday sameeyeen daraaddeed ayaa uqriquu loo qarqiyey amba loo hafiyey fa udkhiluu waxaa la geliyey naarabaa la geliyey falam yajiduu may helin lahum lianfusihim min duuni illaahi ansaara wa qaala nuux wuxuu yidhi ninkan ayaa gaalo necbaaye rabbi rabbigayow laa tadar hakega tegid cala alardi arlada xaggeeda min alkaafiriina kuwa gaalada xaggooda dayaaraa mid guridega dayaaraa mid guridegaba noolada hakaga tegid oo min siyaqi taakiidi nafyi dayaara ay waaxid mid kura hakaga tegid addayaar aladi yasridaar ilaahay baa hakeeye ma ogtahay kaga tegin mid guridega inaka adigu rabbiyow intadarhum haddaad ka tegto yaduluu way lumin cibaadaka way lumin walaa yaliduu qaliba maayaan ilaa faajira mid dembi badan kafaara oo gaalnimo badan mooy wax kalaba dhali maayaan rabbi rabbiga oo igfir lii ilaah u dembi dhaaf waliwaalidaya labaysa waalidada islaam ahaan bay garan labadayda waalidna u dembi dhaaf walimanna u dembi dhaaf dakhala galay baytiya gurigeeya galay bishardi mu'mina xaalakaynki mu'mina xaalu yahay way soo gelaysaa walilmu'miniina ilaahay u dembi dhaaf waalmu'minaati u dembi dhaaf ilaahay kuwaa inaga dhiga nebi duceeye walaa tajid ha u siyaadin aلظaalimiina kuwa daalimiinta ah ilaa tabaara khasaare mooyaane khasaare siyaalaad mooyaane subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilah